bal markaa saddexaa tacriif ay tacriifka ugu horreysa ugu muctamadsan kana waa labadaa tacriif ee bacda culamaa ilxaji jirayiin guud ahaana musnadku dee xukum gaar ahaaneed uu musnadnimadan ku wataa ma jirto ama saxiixnimo ama xasannimo ama daciifnimo ee xaggaa sixada iyo xasannimo ama dacfi bay ku xidhantay shuruuddii hore aynu soo marnay sida looga helayo shuruuddii haddii laga wada helana saxiixana dee saxiix buu noqon isagoo musnadkaasa haddii xasan shuruuddii uun laga helayana dee xasan ayuu noqon haddii itisaalu sana jiro laakiin ruwaadani ruwaad cuduulaba aanay ahayn ama dabdilana iyadoo itisaalka jiruu marfuuc yahay ayuu daciif noqonaya oo taasi waxay ku xidhantaun umuurihii aynu soo marray wey <clears throat> almarfuucu musnadkii halkaasaan kaga baxaynaa marfuucii ayaa mabxadkiisi kan yahay waana noocii shanaad marka la eego anwaacda kitaabka laynoogu sheegi doono inagoon eegin saddexdii qayboodee waaweynaa inaan eegine ee gooni ahaan mid kastaba nooc ah, waxa uu ka hadli doono o dhan marka la tiriyo marfuuci wey marka wuxuu yidhi tacriifkii dawaabatan imika aan ka soo baxno marfuuc waxaa la yidhaha rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wixii loo kor yeelayey macnaha rasuulka ilaahi wixii loo nisbeeyey qowl ah ama ficil ah ama taqriir ah ayaa waxaa lagu magacaabaa marfuuc markaa kiibuu inoo sheegaya wuxuu yidhi wamaa wixii yudaafu loo idaafeeyo linnebiyi marka wasanka beydka la aqriayo dee ya-daa la fudaydin si wasanku u hagaagee linnebiyi nebiga loo idaafeeye loo teeriyo almarfuucu marfuuc weeye oo wixii loo tiiriyo rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh qowlnimo loogu tiiriyo ama ficilnimo ama taqriirnimo marfuuc baa la yidhaah waana sifaatulmatni isaga iyo mawquufkan iyo maqduucan iswada raacin doonaa matniga sifaadkiisay ka mid yihiinoo sanadka lama eegayo sanadku hadduu xidhiidhaya haddaanu xidhiidhinba kol hadduu rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh gaadhsiisan yahay marfuuc baa lagu magacaabayaa wamaa yudaafu wixii loo idaafeeyo ee loo nisbeeyo in nebiyi nebiga loo idaafeeye loo nisbeeye almarfuucu marfuuc weeye low min taabicin walow kaana rafcu wey rafcigaas ama idaafadaasi ha kaba ahaato min taabicin ku taabiciya xaggii ha kaba ahaato oo macnaa dee maaha shardi markan rasuulka ullaahi wasalaamu caleyh wax loo nisbaynayo ninka u nisbaynaya ee ficilka rasuulka ama taqriirka ama qowlka rasuulka ka warramaya saxaabi inuu yahay shardi maaha ee haddii taabici waxa weeyaan ama saqiiraada ama kabiirba ee ama cid ka dambaysay ay rafcigan la yimaadaan ama idaafadan iyo nisbadan ay la yimaadaan marfuucun waa lagu magacaabayaa oo marfuuc baa lagu magacaabayaa wuxuu walow min taabicin buu soo qaatay imaamkii kayirka ee khaiib ayaa wuxuu isagoo dee kuba tegey marfuucu inuu yahay wixii saxaabi uu rasuulka ficilkii ama qowlkii ka warramo ayaa marfuuc lagu magacaabaya markaa markuu dee saxaabi kuba qayday ayaa waxaa hadalkiisa lagaba dhadhansanayaa haddii ninkan rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh ficilkiisa ama qowlkiisa ka warramayaa taabiciba uu yahay inaan marfuuc lagu magacaabahayn taas laakiin xaafid maxajar waxa uu yidhaahaa waxaa daahira inaanu shardi ahayn oo shardi aanu uga dhigayn tasmiyada marfuuca in saxaabi uu yahay ka qowlkan ama ficilkan soo naqlinaya ee rasuulka u nisbaynaye ee waa sida badan unbaa kalaamkiisu waa makrajna qaalib buu baxayoo ee waxa badnayd marka rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ficilkii ama qowlkii laga warramayo ama ficil ama qowl ama taqriirba loo nisbaynayo ka waxaa sheegaya inuu saxaabiya taas baa badan marka waa biictibaari alghaalibun ama makhraj alghaalib baa kalaamkiisu baxaye shardin maaha walow imaka laga fahmayo kalaamkiisa shardin uu taa shardeeyo tii buu markaa sheekhu low min taabicinta usoo qaatay halkan oo usoo geliyey oo wamaa yudaafu lilnabiyi almarfuucu weeye low min taabicin ay walow kaana alrafcu saadiran min taabici rafcigaasi mid ka soo fulayba ha noqdo taabici ka soo fulay wey aw saaxibin waqfan ra'aw aw saaxibintu waxay ku cadfantahay lilnebiy awduna bimacnaa wo weeye markaa waxa weeyaan aw saaxibin ay saaxibin ay wamaa yudaafu waxa loo idaafeeyo lisaaxibin saaxibkana saxaabi buu uga jeedaaye saxaabi loo idaafeeye fiiriyo oo saxaabadii ka mida ah sidaa yidhi ama sameeyeyna ra'aw waxay culamaa'ulxadiis u arkeen oo waxa weeyaan dee iyaga ay ku tegeen waqfan ay mawquufan mawquuf inuu yahay wixii saxaabi loo idaafeeyo in isaga la dhaafin rafci qariinadiina aanay la socon oo waxay rafci qariinadii la socoto uu inoo tiri doonaa umuuraha dee xukma rafci leh rafci qariinadii aanay la socon waxa weeye markaa e, isaga aan dhaafsanayn waxaa lagu magacaabayaa mawquuf waqfin macnaa imanka dee waa masderkiiba ka cabira waa mawquuf baa lagu magacaabayaa kaasna mawquuf baa la ydhaah oo mawquufku imanka intaa inooga dhigay aan ku soo aragnay bayqooniyadii bayqooniyadii bayd damba isaga waa shadri baydna waabay ka yartay aw saaxibin waqfan raawey oo markaa awdana waxay waa bimacnaa wow saaxibna waxay ku cadfan tahay bay ku cadfan marka macnuhu wuxuu noqonayaa wamaa yudaafu wixii loo idaafeeyo lisaaxibin weeye saxaabi loo idaafeeyo ee loo tiiriyo qarino rafcina aanay la socon ra-aw bal mafcuulkii hore soo taqadimay ama mafcuulkii dee ay qaanaysa ka dhigo raaw aw waxay culamaaulxadiid u arkeen kaasay oo macnaa dee ku magacaabayaano agtoodana lagu yidhaa waqfan ay mawquufan mawquuf ayaa kaasna lagu magacaabaa markaa wuxuu uhi sheekhu isagoo in sifaatulmatn labadanba ay yihiin noo caddaynaya oo aanay asaniidda xaggeeda aan la eegahayn sawaaءun ilmawsuulu wاlmaqduucu fii dayni ee almawsuulu kii isagu sanadkiisu xidhiidhsanaa iyo wlmaqduucu maqduuca halkan macnihii luqawiga ah e aha buuga jeedaa kalago uun ee maaha maqduuca inoo dambeeye ah taabici kalaamkii ama ficilkii maqduuca kii lagu magacaabaye kaa waa kii munqadicaa ah marka halkan kii isagu mawsuulka ahaayee sanadkiisu xidhiidhay iyo walmaqduucu kii isagu maqduucahaye sanadkiisa inqidaacu ku jira kala go fii dayni labadan waa filmarfuuci waalmawquuf labadaasaan ka soo baxnay marfuuca iyo mawquufka un kuwa si u siman weeye macnaa mustawiyaani way u siman yihinoo ujeedadu haddii xadiidkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh loo kor yeelee marfuuca lagu magacaabayey sanadkiisu xidhiidho uu markaa musnadkeenu ka soo baxnay uu noqdo markaynu sanadku hadduu xidho musnad buu noqon iyo haddii sanadkii kale go uu ku sugan yahay ama saxaabiba ha maqnaado inaylow min taabican waa kayna soo yidhiye oo waxa weeyaan tacaabica qoryal ama taabiciga naftiisa ha maqnaado adigu saqadunha ku jiro sanadkiisii iyo kala go waxa marfuuc waa lagu magacaabaya mawquufkana waa saasoo kale oo haddii kalaamkan saxaabigee lagu laynoo soo naqlinayo ama dee saxaabi kalaamkan loo tirinaya ama ficilkan sanad mutasila lagu soo naqliyo oo sanadkii uu dhan yahay oona waxba ka maqnayn mawquuf waa lagu magacaabaya haddii sanadkii kaleba uu ku sugan yahayo sanadkan laynoogu soo naqliyey hadalkan saxaabiga ama ficilkiisu aanu xidhiidhsanaynna iyadana mawquuf waa lagu magacaabayaayo macnaha lama eegayo xagga isnaadka lamana shardeeyo markaas marfuuc ama mawquuf la idlaaqayo in itisaal la helo ee wuxun baa la doonayaa kalaamkan ama dee inuu kalaam saxaabi ama ficilkii noqdo taabicad ama taqriirkii taabicna saxaabigana sidaasoo kale on kola diintaa la helo magacan waa lagu idlaaqayaa marka intaa weeye intana almawsuulu haddaba kii isagu sanadkiisa la xidhiidhiyey iyo wlmaqduucu kii la gooyey maqduuca halkana waa macnihii luqawiga ahno bimacnaa dee waxaa saqad kii uuna iyo inqidaaci kii sanadkiisu kala go uu ku dhacee la gooyey fii dayni marfuuca iyo mawquufka waa itlaaqooda iyo tasmiyadooda sababan kuwa u siman weeye waa isku midun oo taas mid kasta lagu ilaaqayaa wey wajaclu rafci lilwasli qufi wajaclu rafci rafci yeelitaankii bilwasli wasli loo yeedho oo bacdaa rafci iyadoo la isticmaalo loo jeedo mutasil se bacd almuxadidiin dee ay kaba dhacday kufiya waa la raacay kaas waa wax bacd almuxadidiin ay isticmaaleen oo waa maxay ujeeddadu waa dee waxay kaba cabiraan bacd almuxadisiin iyagoo xadiis sheegaya ikhtilaaf ku sugan rafaxahu fulaan wa arsalahu fulaan iyagoo markaa arsalahu fulaan tan ay qaabiliyeen rafacahuda ay uga jeedaan hebel inuu sanadkiisii xidhiidhiyo sanadkii buu dhammeeyey kana dee inqidaac dariiqan labaadna waxaa ku sugan inqidaac irsalka macnihiisii caam ahaaneedba haddaba kolkolbay saa isticmaalaan dee marka caynkaasana waa tan aan rafci imaka ka soo baxnay ama laynoo sheegay waa tan laynoo sheegay inaan sanadka itisaalkiisa la eegahaynba hadduu sanadku mutasiri haddii kale oo marfuucnimo la isticmaalayo qaabilintan la qaabiliyey rafaxa arsalo la qaabiliyeyna inkasta bay macnaheed leedahay markaa kaasi waa rafci maksuusa rafci maksuusoo waxaa looga jeedaa mutasilkii oo hebella dee sanadkiisii ma xidhiidhin hebella sanadkiisii buu xidhiidhiye weeye rafciganioo waa bacdi almuxadisiin cibaarada isticmaaleen marka waana rafci khaasa kaasi oo markaa marfuuco rafci khaasoo marfuuca waxay ula jeedaan mutasil intaas buu imika inoo sheegaya cibaarada ibnu salaaxna waxa ayd man jacala min ahli lxadiidi almarfuuca fii muqaabalati lmursal xaysu yaquuluuna rafacu filan waarsala filan bacna faqad cana bilmarfuuci lmuttasil marfuuca markaa waxay ula jeedaan muttasil markay dee isluubka ama cibaarada caynkaasay isticmaalayaan tawe wajaclu rafci rafci yeelitaankii lilwasli wasli loo yeelo oo dee markaa la qaabilina yeersalo rafcigii la qaabiliyana qufiya waa la raacay bacd almuxadisiin waa waxay isticmaaleen waana mutasib bay markaa ula jeedaan kan laynoo tacriifiyey markaa ujeeddadoodu ma ahaa markaa wuxu uhi sheekhu wamaa yudaf litaabicin maqduucu walwaqfu in qayatahu masmuucu wamaa wixii yudaf loo idaafeeyo litaabicin du taabiciya loo idaafeeyaana maqduucu fahuwa maqduucu kaasi maqduuc weeyo maqduuc baa la yidhaah oo haddii imika kaleedin taabiciya oo isagu dadkii saxaabada uun la kulmay ahaa sida zuhri iyo de saciid ibnulmusayib iyo abraarkoodii iyo raggii la midka ahaa kalaam loo idaafeeyo la yidhaha hebel baa saayili xasanulbasri baa saayiliba oo yidhi laysa aliimaanu bitamani walaa bitaxalli walaakin maa waqara fi lqalbi wasadaqahu alcamal looha qowlkii hadday qolooyin marfuuc ka dhigeen lama ahayn ama ficil loo idaafeeyaba ku taabiciya waxaa lagu magacaabayaa maqduuc markaani qariino rafci la jirin waxaa lagu magacaabayaa waayo dee waa ayuu inoo soo jeedeen soo wada xukma rafci la siinayo haddii taabici ka fushana mursal laga dhigayo markaa waa in marfuucnimo loo xukumayo qariino rafci marka aanay jirin waxaa lagu magacaabayaa maqduuc baa lagu magacaabaa taas weyn wamaa yudaaf wixii la idaafeeyo ee la nisbeeyo taabicin ku taabiciya loo nisbeeyaana maqduucu fahu maqduucu kaasi maqduuc weeyo maqduuc baa lagu magacaabaya markaa maqduucan sida marfuuc iyo mawquufkii oo kale ayuu isna dee sifaatulmatni ka mid yahay ama awsaaftii matnigu lahaa sanadka lama eegayo in xuriyo in kale ee wax baa la eegayaa bal kalaamkan cidda uu markaa ku taagan yahay haddii uu taabici noqdo kalaamkii ama ficilkii maqduuc baa lagu magacaabaya marka walow dee saxaabiga qowlkiisa uu yahay baa dee wa ahlulcilmiga dhexdooda marka inuu xujo iyo inaanu xujo ahaynba khilaaf kaba taagan yahay kutubulusuulna marka ay markaa masaajirta shareecada ee mukhtalafu fiihiga ama aan la isku waafaqsanayn ba ay tirinayaanna madhabu saxaabiga halkaas soo dhigtaan ee kollayna khilaafkaas khilaaf macruufa uu yahay marka aimo badana ay xujaystaanba iyada taas waliba dee hadduu qowl intuu faafay oo markaa cid caarido saxaabadii ka midi aanu jirinkaas ijmaac baabkii waabay geliyaano dee waabay guud ahaan way wada qaataan be aduu taasi iyado ay jirto taasi iyadu dee wax macruufa ay tahay xaggan taabiciga marka la eego aqwaasha taabiciinta dee cidimay odhan xujo weeye masaadirta shareecadana laguma darin haddana waa tan anwaacdii xadiidka markii laga hadlayey aqwaashoodii lasoo arooriyo bal dee a'immadii kutubtaa dhigtay markaa bal kutubtiisa dee musanafaadka kuway ku magacaabayeen iyo jawaamicyaasha iyo sida cabdirazaaq iyo ibnu abi shayba iyo ragle waatan xataa bukhaari baan ku arkayno isagoo taraajinta kookor soo qaataa dad taabiciina aqwaashood aqwaashoodbe waxa weeyaan way soo arooriyeen aqwaashoodiiyo waxyaalahaas bay soo arooriyeen khadiib baa wuxuu yidhaahaaba iyadoo dee aanay waxyaalaha maqduucaadkii aanay ahayn axaadiistii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee kalaamkii saxaabigana aanay laba sinayne ay ma badan ay xujaba ka dhigeen ama dee waxa weeyaan masaadirta shareecada mukhtalafbihiga un ka mid ahaydba aanay ahayn haddaba qoritaanka la qorayo maqaadiicdaas ama aqoonshaa dee taabiciinta la qoraya waa an yatakayara mujtahidu wey ninkii mujtahidkaa inuu ka doordoorto aqwaashaasoo aanu ka bixinun mawjadadu haddii de aqwaal ay ka isu khilaafeenba ee shaksiga mujtahidkaa walow mid keliya aan la laasimin ahayn inuu qaato haddana aqwaashoodii waa waxa uu ka dooran karo qowl khaasatan haddii dee aqwaashaasoo laga dhex baxaa kharqu lijmaacu meesha ka soo baxaya ixdaadu qowlin thalis oo kale ee markaa waa la qaadanaya aqwaasha baa kuwa ka mida ah, un la dooranaya kees kalena markaa xadiidka mursalka laynoo sheegi doono waxaaba haddii a laydhaha aan ku arki doonaa waxyaalaha uu ku kabmo ama adkeeyo inay kaba mid noqonayso uun ee saxaabiga qowlkiisa iyo fatwa ahlilcilmi ama qowlkooda intooda badan iyo e, taabiciintii markaa aqwaashoodii ama waxyaaliha iskuba raacintoodii badnayd ay kuba fatwoodeen xadiidkii mursalkaa waxyaalihii ayidaya adkaynaya ma xoogeynaya kuba kamaya ictiqaad uu ka helayey ayaabay markaa ka mid noqonaysaa kolkood dee ixtimaalaad xadiidka ku suganna aqoonshoodii waa lagu tawjiihin karaa waa lagu fasiri karaayo aduu bal fawaa'idahaas ayaaba loo soo qortaa kolley xagga axdaadu qowli saasi adiga umuurtaa taa ku tacalluqsan waxaan filayaa masalo dee ayaan kolkaga yar hadalay oon amtilana wala nimin wamaa yudaf litaabicin maqduucu markaa wuxuu uhi sheekhu waalwaqfu waqfi macnaha isagoo idlaaqu lwaqfi calayhi weeye kan taabiciga ku taagan ee maqduuca waqfi lagu idlaaqo waqfigna oo de macnaa isagoo mawquuf la yidhaahaana in qayatahu haddaad qaydo oonad idlaaqin masmuucu kula maqlay weeye oo cinda aliطlaaq dee mawquufku wuxun buu yahay kalaamkiisa xaad weeye ficilkiis iyo taas buu yahay kalaamkan taabiciga ama dee iyo waxyaalaha ficilkiisiiya waxaa lagu magacaabaya maqduucun baa lagu magacaabaya haddaba taasi waa cinda liطlaaq haddaad qaydayso mawquuf waad u isticmaali kartaa oo maalan haddii la yidhaaho iyadoo la sheegayba kalaam kaa xasanee sheegayoo kale mawquufun cala alxasan ba wuxuu ku taagan yahay xasan oo mawquuf laakiin de magaciisa xasan taabiciya waa la ogyahay mawquufun cala alxasan bar markaa taa la yidhaaho iyada waa la isticmaalay waana iska banaantay ama dee wax la isticmaali karo e markan mawquuf dee ka saxaabiga un loo isticmaalaya qowlka ama ficilka waa marka la idlaaqo kana maqduuc loo odhanayaa haddii qayd jiro iyada wax la maqlay weeyo waa la maqlay ujeedada bacda waa la isticmaalay oo muxadisiinta waa isticmaaleen kaas bu wey walwaqfu waqfi macnaa waa kalaamkii ama wixii taabici loo tiirinayey ee qowl ama ficilba ahaa oo lagu idlaaqa mawquuf lagu idlaaqaa in qayis meedee lagu magacaabo mawquuf in qayisow haddaad qaydo oo aanad idlaaqin ee adeemoka magaciisiiba sheegtood sidaa u qaydo masnuucu kula maqlay weeye markuu imika inoo sheegay marfuucii iyo mawquufkii iyo maqduucii saddexdaa nooc buu isu keen raaciyey oo saddex nooc bay makaalkan israaciyeybe ayaa wuxuu inoo sheegaya bal waxyaalo marka la leega daahirka dee aanay ku sugnayn salawaatullaahi wasalaamu calayhi rasuulka ilaahay dikrigiisa aanu kuma sugnayn oo markaa daahir ahaan aan marfuuc ahaynba laakiin marka macnaa la eego iyo waxyaalahan ay kulansadeen ee ay la socoto wax keenaya inuu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh umuurahani gaadhsiisan tahayoo sa daraaddeed waa qariino rafci ay la socoto xagga macnaa ama xagga xukumka marfuucka ah oo xaggii xukumka marfuuc hadduu ka noqdo dee saxaabiga qowlkiisiibaa aimada qaarkood ay lahaayeen lama xujaysanayo oo dee matalan soo dee camreediba ka cabiraya kitaabkan waraqaadka nadmigiisaba uu lahaaba marka waxayn uma aصaxaabiyu qowluhu can madhabi cala ljadiidi fahuwa laa yuxtaju bihi markaa madhabtii jadiida shaafici waa taasahay wafi lqadiimi xujjatu limaa warad fii xaqihim wadacafuu falyurad oo bacdigood saa ama dee aimada qaarkood ama khilaafo jiro saa masaajirtii mukhtalafku fiigaa loogu tiriyo lama xujaysanayo ay aimada qaarkood lahaayeen noocan qariinatu rafci ama xagga xukumka marfuuc ka ah dee maha mawquuf ma xaqiiqa ahaan waa marfuuc isagaa la xujaysanayaa weeyaan oo khilaafkaasi waxyaalahaasi ma imanayaan kii marfuuca ahaa ayunbuu xukunkiisii yeelanaya hadduu sida kale u sugnaado sharaaidii aqbalka laga helo dee waa xadiis markaa la xujaysanayuu tegaya daahirka marka la eego dee mawqufnimada ha loo xukumo haddaba bal waxyaalo sidaasoo xukman rafci leh oo qariino rafci ay la socoto laakiin marka la eego dee daahirka isnaadka rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aan laba hadal qaadin taas buu halkan inooga tirinayaa ama inoo sheegayaa wuxuu uhi markaa sheekhu walyucba ha la siiyo xukmo rafci rafci xukumkii ha la siiyo fi qowlka sawaabka dee khilaafkaa jira waa qowlka muctamadka ee sawaabka ah meesha jirta daraaddeed naxwu min asunati min asuna macnaa waa qowlkii dee uu yidhiba shaki saxaabiisa min asunati sunna iyo macnaa min asuna cibaaradan iyo wixii shabahayey min saxaabiyiin waa min صaxaabiyin صaxaabi xaggii xaal ka ahaday qowlkaas oo naxw min asunnatina waa dee yucda naa'ibu faacilkeedii bay noqon xukma rafcina markaa mafcuulkii labaad ayuu noqonaya naa'ibu faacilka ka noqonaya mafcuulka koobaad baa noqonaya marka waxa weeyaan wal yucda ha la siiyo xukma rafci rafci xukumkii ha la siiyo bisawaabi qowlka sawaabkaa weeye tahay markaa muctamadkii raajixa ah naxw min asunati min asunna wixii dee macnaa naxwigeeda adugu cibaarada min asunna kaas xukma rafci hala siiyo min saxaabiyin waa dee idaa kaana dalika saadira min saxaabiya min saxaabiyin saxaabi xaggii xaalu ka ahaaday uu ka soo furay qowlkaas oo waxaa baydkan inoogu sheegaya haddii saxaabi yidhaaho min asunati kada uu yidhaaho dee suno waxa weeyaan waa dariiqa xagga luqada ha ahaato isna imika halkan waxay la tacriiftuun xadiidkaynu soo marray kol haddii marka geestan la tacriifinayo saxaabiguna wuxuu ka hadlayaa ama uu caddaynaya ciddii sunnihiisa mutabaca ahayd inkasta yaanu magacaabin ismihiisa la raacaya ama in la raacay waajibka ayd unbuu ka hadlayaa taasna waa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee axad kale ismihii ama beled caadadiiyo waxyaalaha umuuraha kama hadlayo markaa saxaabigii inkasta ayaanu odhanin qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam hadduu idhaha min asunati kada xadiidkaasi xukman ayuu marfuucu yahay waana xadiid marfuuca xagga xukumka daahir ahaan ama lafdiga ee cibaaradan markaa qowl saxaabi leeyahayba ha ahaado taas wey walyucda xukma rafci fi sawaabi naxwu min asunati min saxaabi halkan waxa yaala yaalla in kaana laa yakfa baydkaas baa iigu xiga waana dabcada tirmisi guud ahaanba oo haalisana dee waa cibaaro had iyo goor culimmadu ay isticmaalaan markay masaladee saddex qowlba le ay leedahay kol labada qowl ee kale ay qariyaan markaa mid bay soo qaataan kol haddii dee markaa kale ay soo qaateen waxaad garanaysa waa qowlka tafsiir kale soo qaataan labada qowl ee kale ee labada jaanibe isqaabilaye kaleen tafsiirka lahayn inay yihiinba kollaa intay dee qowl dhigtaan ayay ka saddexaad dhigtaan oo mid bay qariyaan ka qarinayaanna waa kaa hore ee taalisu adasi ku horreeyey kii u muqaabilka ahun markaa daahirka wuxuu noqonayaaba cibaaradun haddaan abyaadda san kuba sharaxno in dee mina sunatini waa ka fi sawaab yidhee saddex qowl meesha ay jiraan qowl markaa waa maxay waa in la yidhaha xukmu rafciha la siiyo qowlka labaad isagu qaabilayaa ee xukma rafcigaan la siinba weeye ina kaasu muqaabilkiisii noqon marka qowlkii saddexaadna kan yahay laakiin dabcada shaakir iyo waxaa ku sugan beyd kale halkan waana beydkay tafsiilkan dambe u yaallo ee kan bal sidaa kuldaa bisawaab buu yihi waa qowlkii muctamadkaa shaarixuna beydkaasi kumuu sugnayn nuskhadiisan uu isagu dee kitaabka markuu sharxayay haystay marka dee wuxuu ku sharxay un marka intuu waxyaalo beydkaa ku sugnaa uu sharaxa kusoo darsaday sa uu midna dikada iyo nuhina cankada iyo taa uu ku soo darsaday ayuu aqwaashii markaa masaladu lahayd ayuu markaas sooba geliyey iyo dee waxa weeya waxyaalihii kuna nafcalu calaa hadi nabiyi sala allahu alay wasalam kada iyo umuuraha warkii u jeeday ayuu markaa dee aqwaashii meesha adigu sidaa ku sharxaday un beytka madmuunkiisi buu sharxay laakiin beytkaan agtiisa ku sugmeen balin axad mooda dee aqwaashii markaa inay tadaakulayso isaabita ay u taalay iyo markaa sida uu ku sharxay inay kala duwanayaanoo wax gooniya u taale isaguna wax caama inuu ku sharxayba uu waxyaalahan oo dhan geliyey in dee saddexda qowl marka baydku wuxuu ahaaba wakadaa umirnaa wakadaa kunaa nara fii cahdihi aw can idaafatin cara baydku kaas weeye oo markaa waxaa wakadaa waxa sidaas oo kale ah oo la siinayaa xukma rafci umirna macnaa umirnaa bikadaa hadduu saxaabi yidhaaho waxaasaanala waa marka saxaabin yahay saxaabiyula waxaasaanala faray wakada oo markaa dee wanuhina can kadaana waa la mid wakada waxaa sidaas oo kale ah oo xukma rafci la siinayaa haddii dee saxaabi yidhaaho qawluhum ama qawlu saxaabiyi kunnaa waxaanu ahayn naraa kuwa ictiqaadiya fii cahdihi waqtigii rasuulka ama qaba waxaa sameeye naraa fii cahdihi saasaanu ra'yeyn jirnay o nuqabin ama nafcalu fii cahdi rasuulki ilaahay waktigiisii baanu waxaa samayn jirnay nafcalu baana badnayd aw amase can idaafatin tiirin la tiiriyo rasuulka ilaahay waktigiisii loo idaafeeyo cara uu ka madhnaado qowlku oo waa maxsan dambaa laba ah in aw saxaabiga ilaahay le kunaa nafcalu kada calaa cahdi nabiyi sala allahu calayh wasalam taas waa mid iyo inuu saxaabigu uu yidhaahawn kunaa nafcalu kada oonu calaa cahdi nebiyi raacin oo idaafada ay ka madhan tahay haddaba bal umirnaa bikada marka la yidhaa uu yidhaah saxaabigii uu yidhaaho ama nuhina can kada saxaabigu wuxuu ka hadlayaa ciddii amarkiisa la raacayey ee wax umuur sharci buu caddaynayaa inay amar kale amar dawladeed iyo waxyaalamaha sharci buu caddaynayaaye amar sharci cidduu ka soo fuli lahaa ayuu saxaabi ka hadlaya waana saxaabi marka waa rasuulka ilaahay un salawaatu wasalaamu calayh waana marfuuc buu kaasi noqonayaa xadiis marfuuca madadaa kutubta axaadiida musnadka aimadu ay ku ururiyaan saxay markuu leeyahy umirnaa bikada ama uu yidhaaho nuhina can kadaasay dee cadiya lahayd nuhina can itibaaci aljanaa'is waa kuwa ku arooriyo xadiidka musnada uu arooriya markaa taasi horta waa marfuuc daahir lafsi ahaan mawquuf baa lagu tiriyo qowlkiisii ha ahaatee waa marfuucba taasi waa markaa umirnaa bikada iyo nuhina can kada wakada kunaa naraana hadduu saxaabigu yidhaha kunaa nafcalu kada laba ayay noqon inuu dee rasuulka ilaahay waktigiisii u tiiriyo iyo inuu aanu u tiirin marka hadduu yidhaha kunaa nafcalu calaa cadi nabiyi sala allahu alayh wasalam kada dee waktigii rasuulka ayay arrintan la iman jireen dawaacidoodina waxay mutawafid ku tahay inay wixii ay la imanayaanba rasuulka weydiiyaan oo dee waxyaala iskala gooni noqonaya iska sun sameeyaan uun iyadoo waktigii sharci deedna geed kalena waa waktigii waxay soo degayo waxa ay la imanayeen ay samaynayeen haddii wax aan toosnayn uu yahay de loo diidi lahaa sida uu saxaabigii abi saciid ba wuxuu jeestay inay waktigii rasuulka dee cadl la iman jireen iyadoo qur-aanku dee imanayuu soo degayo oo ujeedadu haddii waxaani awaanu banaadayn in loo diidi lahay nabazamana tashriic bay joogeen zaman wax la sidaynaya ayay joogeen be haddaba hadduu saxaabi yidhaaho sidaas oo waktigii rasuulka dee meesha waxaa jira isilaac baa kollay markaa meesha iska imanayo ama ha weydiiyan ama si kale ha u ogaado taqriirkii rasuulka markaa meeshii imanaya waa marfuucba taasi waa marka waktigii rasuulka loo idaafiya waa in baydiyasu jumhuurtooda yimaadaan aw can idaafatin carana wuxuu ujeedaa ficilka asalkiisa hore cariyo ahay laakiin daada kollay wasankaasa ku keenaya cara macnaa idaafa hadduu ka marhnaado oo macnaa saxaabigu wuxuu yihi kunaa nafcalu hada waxaasaanu samayn jirnay muu odhanba calaa cahdi nabiyi sala allahu alay wasalam taa mu tirin surada caynkaasna dee intooda badan culimmadu iyadu mawquuf bay ka dhigaan ee bacd alculamaa ayaa waxay ka dhigaan inuu marfuucu iyadaduna yahay waa nastay dee maanta halkan inkastaba alculamaa qaybta kale ahaatee ay raajax yeelaan imaam nawiyina aad bay u xoog badan tahay taa kaba cabiro dee bukhaari iyo muslimna axaadiidku saasay kutubtooda ku soo arooriyeen bal bukhaari aad ba u badsadee oo idaafa aanay ku sugnayn oo xadiid musad ahaana ay usoo qaateen axaadiistii markaa rasuulka salawaatu wasalaamu calayh loo kor yeerayo in ay kala mid dhigaan ee ixtijaajka usoo qaadanayeenoo aduu bal can idaafatin carana iyada qowl khilaaf weyn baa jira intooda badna waxay leeyihin kol haddaanu waqtigii rasuulka u tiirin mawquufun baa laga dhigayaa laakiin fawaa'if culimmada ka mid ah waxay ku tegeen idaafaba yaanay jirin be bal hadduu saxaabi leeya sidaasaanu samayn jirnay in laga dhigayo un marfuuc lagaba dhigayo waana xoog badan tahay si aad bay isaga kuga badan tahay oo waa taa aan bukhaari iyo muslim iyana waabay ku socdeen ay kuba camal faleen bal markaa intaas buu inooga sheega ama uu yahayba markaa saalituhaa waxay u taallaa kunaa naraa fii caadi aw can idaafatin cara taasba waxa weeyaan de walow tafsiil laba qowl baa jiray oo midib guuda mar haddii uu rasuulka ilaahay waktigiisi u tiiriyo inuu marfuuc yahay haddii aanu loo tiirina aanu marfuucayn waa mid iyo in la israaciyo oo guud ahaan baaduu saxaabiidhaa kuna nafcalu kada ma kuna nara kada in marfuuc lagaba dhigo markaa qowl saddexaad baa meesha ama tafsiil ayuu soo geliyey oo wuxuu uhi taalisu aqwaasha keedii saddexaad in kaana laa yakfaa hadduu yahay in kaana hadduu yahay oo imanka dee qowl keligi isagu dhigtay oo fii cali aw can idaafati cara in marfuuc lagaba dhigayo ayuu wada dhigtay qowlka qaabilayaana waxaa in la kala qaado wixii idaafo aanay la socon inaan marfuuc lagaba dhigin marka qowl a'imadii usuulka bacdigood leeyihin sida abu shiraasiyo kitaabkiisa lamacbad ayaa wuxuu yidhi saalida qowlkii saddexaad ama qoasha keeda saddexaad in kaana hadduu yahi waxan uu markaas saxaabigu leeyahy waanu samayn jirnay laa yakfaa mid aan qarsoonanayn hadduu yahay iyada markaa marfuuc baa laga dhigayaa xukma rafci baa la siinaya oo saalisu anfaasa keedii saddexaad waxa weeye waa oo kii saddexaad waa tafsiil kale oon kii hore ahaynbo ah in kaana hadduu yahay macnaa yucdaa xukma rafci weeye xukma rafci baa la siinayaa in kaana hadduu yahay ficilkaasi ama waxaasi laa yakfaa mid aan qarsoonaanayn oo wuxuu ama waxaanu saxaabigan yidhi waanu samayn jirnay hadduu waxaan dee inta badan qarsoonaan ee iska muuqanayo daahira oo dadka ay ka wada warhelayaan uu yahay iyada markaa xog marata ah laba siiyayo daafa yaanay jirin be laakiin adduunya dee ficil dadka hoos loo sameeyo oo inta badan aan faafin oo kale xukma rafciyaan la siinin sida dee wuxuu soo qaasaa saxaabi qowlkii haddee inay waqtigaa jimaaci jireen dumarkoodao ay kasal uu kuba dhici jira ama iksaalo adigu ujeeddadii dee ama uu ku imanayeyba iyagoon markaa mani aanay kaba iman oo markaa dabadeed kol haddaanay mani ka iman aanay maydhan jirinba markaa dee waa ficil qarsooni loo sameeyey markaa qowr saddexaad oo tafsiil le in kaan hadduu yahay waxaan uu saxaabigu leeya waanu samayn jirnay laa yaqfa midaan fi lghaalib qarsoonaanayn xukma rafciha la siiyo haddii kaleta xukma rafciha la siin buuri marka wuxuu hi wafii tasriixihi bicilmihi lkhulfunu fiih wafii tasriixihi waa fii tasriixi saxaabiy wey saxaabiga caddayntiisa uu caddeeyo bicilmihi rasuulka ogaanidiisa uu waxaan og yahay uu caddeeyu ka warhayey alkhulfu khilaafkii macnaa alkhilaaf wey nufiya waa la anfiyey kaa oo waa marfuucun xukmun u khilaaf isaga ma jiro hadda lahan macnaa waxa wey saxaabigu hadduu caddeeyo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaan inuu maqlay ama uu kaba warhayay qisadanu ogyahay rasuulku hadduu caddeeyo markaa iyada dee idiraaca rasuulka ayaa meeshii jiroo lahuba markaa khilaaf ma jiraba la yidhaah waa marfuucun maaha la yidhaaho ee guud ahaan waa qaطcan waa marfuucun xukmankaas waxay soo qaata inuu ibnu cumar yidhi kunaa naqulu warasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam xayun afضal hadihi اlummati bacda nabiyiha abu bakrin wa cumaru wayasmacu dalika rasuulullahi sala allahu alay wasalam falaa yunkiruh macnaha waxaanu odhan jirnay iyadoo rasuulka ilaahay nool yahay ummaddan rasuulka ilaahay dabadii waxaa u fadli badan abubakar iyo cumar nebiguna uu maqli jiray taas oo naguma inkirahayn waa kan caddeeyey rasuulku inuu maqlay inaanu kuba inkirin waa kan caddeeyey markaa waxyaalaha caynkaasee rasuulkii ilaahay ogaadigii ay kuba sugantahay ama cilmigii iyada khilaaf ma jiro inuu marfuuc yahay inkasta yaanu isagu dbafo xataa damiya waxyaalo kaleba yaanay jirin me haddii cilmigii meesha uu ku caddeeyo ogaadi rasuulku ogaa khilaaf ma jiro wey markaa wuxu uhi fii tasriixi macnawaa saxaabiga caddayntiisa uu caddeeyo bicilmihi bicilmi nabiyi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay ogaadigii bal waxaan kolba ficilkan ama waxaa la soo uu ka warhayey alkhulfu khilaaf hadee khilaafoo dee waa marfuucun xukman iyo mahadaas fiya waa la anfiyo khilaaf ma jira markaasi isagoo marfuucun xukman qaطcan wey wanaxwu kaanuu yaqracuuna baabahu biduuri fii maa qad ra'ow sawaabahu ay walyucda ha la siiyo xukman rafci rafci xukumkii ha la siiyo naxwu qowli saxaabiyi ama qowli mugiiratiba dee saxaabigaa muqiiro la idhaha qowlkii iyo dee wixii shabahayeyba uu yidhi kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yaqracuuna kuwa garaaca baabow rasuulka ilaahay albaabkiisa biduruq cidida ayay ku garaaci jireen taasna xukma rafci ha la siiyo iyadoo waxyaalaha dee waqtiyada ay la yimaadeen daba waana xadiis baa sidan ku yimi oo ah mugiirat bnu shucba inuu yidhi saxaabadii rasuulku rasuulka ilaahay albaabkiisa waxay ku garaaci jireen cidida siduu xaafid ibnu xajar nukadkiisa ka cabiro dee waa ta'adub daraaddeed oo qowqow kagamaysi jiro garaaci jireen ee waa ta'adub iyo ijlaalan lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ayaa iyagoo isdiidaanba dalbaya ayay darbigaa khafiifkaayna cidi sanqadheedu aad bay u yar tahay ayay la iman jireenba markaasna hala siiya buu leeyahay xukma rafci fii maa qadrow sababu hadakan oo ah in xukma rafci kan la siinayo fii kii ama ah qowlkii ayuu ahaadayba qadar aw ay arkeen culimmadu sawaab oo sawaabniyoodkiisa inuu toosan yahu sawaabiya ay arkeen oo kani waa qowlkooda sawaabka oo dee marka jaanib la eego waxaa meesha ku sugan un ficil saxaabi uu la imanaya ama saxaaba ay la iman jireen jaanibkaa markaa mawquuf buu ka yahay eh, laakiin waxay dee ciddidunba ugu garaacayeen rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu caleyh si ay u ogeysiiyaan inay istiidaan dalbayaanba markaa maxaa daahirina waa albaabkii rasuulka waxaana u jeedanba rasuulku inuu maqlo waxaa markaa taatee meesha daahira rasuulku arrintan inuu maqlay oo aanu ku inkirin oo kuga sugay markaa tanna xukma rafci ayay leedahay oo lama eegayo inuu ficilkani ficil dee saxaabo ka soo fulay inuu yahay e meeshii waxaa jira rasuulkii albaab kale maaha ee waa albaabkii rasuulka isagay ka doonayeen ba'idan bay ka doonayeen inay u galaan bay doonayeen rasuulku markaa waa inuu ka warayay arrintan u ogaa waxaana laga qaadan dee shaksigu dee qarcigani in istidaamka maqaamkiisii uu joogsanayo oo maqaam alistidaam qarcigu uu joogsanayo haddii dee shaksigu albaabkii markuu garaaco la yidhaaho soo soco la yidhaaho adkulu inuu yidhaaho ma soo galaa inuu yidhaho waxba uma baahna dee kol hadduu garaacay maqaam alistidaam buu joogaa waana tan loo fasaxee la yidhi soo gal markaa dee salaamtii sharciga inuu la yimaado un mooye adkulu inuu yidhaaho waxba markaa dee taa uma baahanayo haddaba tanna inay ficilkan iyaynaan eegin saxaabiga ka fulo jaanibka waa jaanibka mawquufnimada ee jaanibkan kale iyadoo la eegayo ah qaradkuba inuu ha ah rasuulka ilaahi in la ogeysiyo dee taasa rasuulku kaba war helay iyadana xukma rafci baa la siinayaa wanaxu kaanuu yaqracuuna walyucdaa xukma rafci naxu qowli lmugiirati kaanuu waxay ahaayeen yaqracuuna kuwa garaaca baabow bidufr ciddo ku garaaca fiima qad ra ay fi lqowli aladii ra ay arkeen sawaabo sawaabnimadkiisa weyn wma ataahu milhu bira'yi laha yuqaalu id can halifin maa xumila ay waliyucda ha la siiya xukma rafci maa wixii ama xadiiskii ajaa yimi walxaal miluhu miligiina bira'yi laa yuqaalu aan lagu odhanahaynba oon lagu qowlayn bira'yi ijtihaad aanu ku soo bixi karahayn id can halifin id maa xumila haddaan la xambaarin oo can taariikhin ku horreeyey oo sida sadee reer bani israa'iiliya aan laga soo xambaarin oo ninkani riwaayaadka hore iyo akhbaarta hore nin macrifo u oo kuwa hore wax ka wariyeyna aanu ahayn tanna waa maxay waa umuurihi xukma rafci la siinayey oo saxaabi hadduu qowl la yimaado oo uu ku hadlo ama ficilba uu sameeyo ficilkani dee hadduu wax ijtihaad ku iman kara yahay qaliino rafcitaa lama socota oo mawquuf sida aynu soo maray laakiin waxaan qowlkan uu ku hadlay ayaa wax ijtihaad lagu ogaan karo ama ra'yi taas ijtihaad buu u wadeeyay ayaan ahayn macnaa saxaabigii baa wuxuu ka warramayaa bad alkhaliiqa iyo say ahayd dee taasna in tawqiif jira mooye si kale laguma ogaan karo ama wuxuu ka imanaya ka warramayaaba dee fitadda iyo malaaximta iyo waxyaalaha aakhira zamaan dhacay ka warramayaaba camal buu sawaab khaasa ah. hadduu leeyahay camalkaasi waa camal khayr oo ajri baa laga helayaa taas dee shareecadii baa laga ogaanaya macsiya hadduu yidhaha macsiyo weeyaanoo dee ciqaab baa ka imanaysana iyadana taatay ra'yi ma ah dee waa wax ijtihaad lagu ogaan karo ee eh, laakiin sabaab khaasuu sheegay uu leeyahay camalkaas sababka caynkaasa ayaa laga laga helayaa ama macsiyada ciqaabta noocaasa ayaa markaa lagu mudanayaaba oo sabaab maksuusa ah ayuu sheegay ama ciqaab maksuusuu sheegay axwaalu yowmi alqiyaama oo dee waxyaalihii qur-aankiiyo nusuusta guud ahaan aan laga faa'iidaysanayay ahayn ayuu kaba warramay umuuraha caynkaasi wax ijtihaad ku ogaan lagu ku iman kara ama ku soo bixi kara maaha ficil hadduu la yimaado isna aan dee ra'yi iyo waxyaale aan ku soo bixi karinna waa taasoo kale ama aan ijtihaad lagu gaadhi karin oo bacdigood ay kaba dhigeen dee ibnu cabbaas iyo sida dee bukhaariga aan ku soo marray ibnu cabaas iyo ibnu cumar oo kale gaabintii ay salaada ku gaabinayeen arbaca burud markay socdaan iyadoo dee safarkii qur'aankii mutlaqba uu ku ahaa ama dee soomkana ay halkaa ku daynayeen inay dee taasi waxyaalo qarina rafci meesha uu jiro inay ijtihaad taxdiidkani ijtihaad kuma soo bixi karo oo taxdiid saas oo kale masaafo la taxdiidiyayo safarkiinoo iskaba mudlaqa waxyaala nusuusta uu kuba yimi bal adigu markaa waxyaalaha caynkaase ama dee qawlba ama ficilba ee ijtihaad shaksigu aanu ku samayn karin in cid ku cilmi uhaysan mooye haddii ninkaasi aanu ahayn nin kutubtii hore macrifo u lahaa ama dadka hore wax ka wariyey aanu ahayn oo xaggaa aan loo tiirin waxa iyadna qariino rabxibaa jirta waxaa laga dhigayaa marfuucin xukman baa laga dhigaya intaa waya beydkana intuu inoogu sheegay markaa wuxuu uhi wamaa wixii ataa yimi ay walyucdaha la siiya xukma rafci maa kii ataa yimi ee saxaabiba xaggii ka yimi ama qowlaada ama ficile wamilu walxaal milu kaa wixii lamid a ah ama miligii laa yuqaalu bira'yi ra'yi aan lagu odhanahayn oo macnaa ijtihaad aanu kusoo bixi karin wey tanna qayd weeyaanoo id can saalifin maa xumila haddii maa xamala la yidhaahna waa lama dee ba'si kuma sugno labadaba ay ku dabdiyaan waa id can saalif aydi maa xumila haddaan la xambaarinoo oo ama aan xamala aanu ninka dee hadalkan aanu ka xambaarin oonu wax ka warin can saalifin ku horreeyey oo hadduu dee kutubtii hore nin yaqaanay ahaa ama dadkaa wax ka warin jiray uu umuuro hore ka warramo ama waxyaala iman doona uu ka warramo dee waxa weeya waxaa loo tiirinayaa inu wuxuu halkaa hore ka soo ogaaday ama israa'iiliyaad iyo waxyaalaha ina yiinoo xukma rafci lama siinayo shaksiga aan xaggaa macrifo u lahayn qolooyinkaasna aan deehinen waxyaga ka warin jirin hadduu umuursana la yimaado waa qariino rafcio xukma rafci baa la siinayaa wahaakadaa tafsiiru man qad saxiba sababi nusuuli aw ra'yan aba wahaakadaa saasoo kale waxa ah oo xukma rafci la siinaya tafsiiru man shaksi tafsiirkii qad saxiba la saaxiibay rasuulka fii nusuuli xaal uu yahay sababu nusuul ama dee markaa kaa-inan xaalu yahay tafsiirkaasi fii nusuul uu ku sugan yahay oo sababi nusuul uu ku tacalluqsan yahay aw amase abaa uu diido ra'yan ijtihaad uu diido oo baydkana wuxuu inoo sheegayaa dee asxaabtii rasuulka tafsiiradoodii aayaadka qur-aanka ay fasireen kol dee luqa ahaan baabay ku fasirayeen luqada ehelkeedina way ahayn umuuraasi marfuuc ma noqonayso kol dee waxyaalahay nusuusta kaleba ka qaateen baaba dhici karta inay kuma fasiraan iyadina markaa ma noqonayso tafsiirka caynkaasi marfuuc ma noqonayo waxyaga ku taagan haddii laakiin nin saxaabi uu ka warramo aayad sawi nusuulkeed oo qisuu sheegayaa ma waaqaco waaqacada baa sabab u ahayd ee aayaddiina ku soo degtay weeye waxsha shaxa horeeya aayaddani waxaanay ku soo degtee sababtaba u ahayd rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isilaaciisa iyo kawarankiisa nimanka saxaadigada sheegaye ayaa iyadna jirto janibkaas baa jira markaa wixii sababulhusuul ku tacalluqsanaa hadda waa aayadii waxay kusoo degto waa wax dhacay maha aayadda wax lagu xambaaray ee waxaa jiro qisadaasaa dhacdo markaasay aayadani soo degtayba hadduu saxaabi markaa yidhaaho iyaduna xadiid marfuuca ayay markaa uu yahay ama xadiid musnada ayuunbuu noqonayaa taas booy xadiid musnada musnada maalan in yahuudi ay markaa odhan jireenba si jaabir bnu cabdillaahi ilaa ninkaa wenidiisa xagga dambe uga tagay isagoo haddaba qubulkeedina laakiin iyadoo sii jeeda ilmuhu isagoo axwar u yimaada ujeeda indhihiisu kala jeedaan oonay dee saaniba ahaynba markaasaa ilaahay soo dejiyey saasay odhan jireeno nisaakum xaqun lakum waana wax jiroo dee taas maqlo dadkiina ay ku sheekaysanayeen yahuudna markaa xaggood kaba soo gaadhay rasuulka ilaahay xayaatadii weeye markaasay ahayd baa soo degtay iyadoo umuraa caynkaasi sa tacalluqsanay waa xukma rafci ayuu leeyahay waxa uu markaa raaciyeyna ra'yi hadduu diido macnaa waxa weeye waa wuxuu ku fasirayaa saxaabigani aayaddan waxaan madkhalba ra'yi ama ijtihaad ku lahayn oo waxaan la ogaan karin in rasuulka ilaahi salawaatu wasalaamu aleyh xaggii shaksiga uu ka ogaado un mooye taas iyadana waxaa lagu tafsiirkaasi waa tafsiir marfuuca ama xukma rafci baa la siinaya wixii aadinta ahayn waa mawquufba wahaakada saas oo kale waxaa li tafsiru man shaksi tafsiirkii qad saxiiba la saaxiiba rasuulka ilaahi fi sabi nusuuli way oo markaa kainan xaaliya fi sabi nusuulu ku sugan yahay aw amase abaa uu diido ra'yan uu diido way wacamama alxaakimu fi lmustadraki wakhasa fii khilaafihi kamaa xuki marka wuxuu uhi wacamama waa caam yeelayba tafsiirka saxaabiga alxaakimu imaamkii xaakim fi lmustadraki kitaabkiisa almustadrak cala asaxiixayn uu caam yeelayo tafsiirka asxaabta oo dhan ba wuxuu ka dhigay wax marfuuca oo isaga muu kala qaadin isagu nusuuliga ra'yi u xadiidaya waxaa kumuu khaas yeelin ee guud ahaan uu caam yeelayba wacamama waa caam yeelay oo tafsiirkii saxaabada xukman rafci la siinayey alxaakim xaakim fi mustadraki kitaabkiisa mustadrak wakhasa waa khaas yeelay uli waa tafsiirkaa saxaabiga fii khilaafihi ay fii kayri weeye mustadraka kayrkii sida kitaabkiisa macrifatu dee culum xadiid baabu macrifatu aadu culum xadiid kitaabkiisaas fii khilaafi waa fii khilaafi mustadrak weye mustadrka khilaafka macnaa fii kayrihi weeyaane mustadrak wixii aan ahayn waa khaas yeelay kamaa xukiya waa khusuusan oo mushaabihan kamaa xukiya dee waa khusuus lamida kan la soo imikee aan soo horraysiinay oo ah tafsiirkii saxaabigu isabu ahaa ama ra'yi diidayay in marfuuc laga dhigo laakiin wixii aan taa ahayn aan marfuuc laga dhigina mawquuf taas buu kitaabkiisa kale ee xadiidka ama musalaxa ku tacalluqsan uu ku khaas yeelay wahasa waa khaas yeelay xaakim weeye fii khilaafi ay fii kayrihi ba dhe waa mustadraka kayrkii wixii aan hayne ka isaga khilaafkii ah kamaa xukiya waa khusuusan waa taksiis oo kamaa xukiya la mid ah kan la soo naqliyey imaka aan ka soo hadalnay ee beytka hore inoogu sugnaa wey wa qaala xaakim wuxuu yidhi laa min qaailin madkuuri laa min qaa'ilin madkuuri markaa qaala wuxuu yidhi xaakimiintu masale soo dhigtay ama tafsiir saxaabi soo dhigtay oo abi hurayra laguwa xadun lilbashar ku fasiray talqaahum jahannamu yowma alqiyaamati fatalqaahum lafxan falaa tatruku laxman calaa cadm taas ayaa intuu soo dhigtay ayaa wuxuu idhi kan iyo waxyaalaha caynkani marfuuc ma noqonayaan oo markaa wuxuu idhi laa ay laa yakunu min almarfuuci wey marfuuca ka mid noqon maayo min qaa'ilin madkuurin tafsiirun tafsiiroo min qaa'ilin ku qaa'iloo madkuurin oo soo sheegay xaggiisa ka ahaaday ee wasankaasaan kuba kalifay hadalkii xaakimna inoomuu soo dhigan xaakim markuu abi hurayro lawaaxatun lilbashar markaa waxa weeyaan fasiray uu sheegay ayaa markaa wuxuu yidhi imanka kan iyo wixii la midka ahaa marfuuc ma aha ee waa mawquuf weeye oo markaa mawquuf weeye amaa tafsiir asaxaabi markaan leynay waa musnad waa wixii aan nooca ahayn buu ka cabiray markaa ki ujeedaan hadalkii xaakim buu imanka dee wax ka soo noqon layaa hadalkiina inoomuu soo dhammayn ee waqaala wuxuu yidhi markaa isagu dee laa ay laa yakunu marfuucan wey marfuuc ma noqonayo min qaa'ilin madkuurin tafsiirun oo min qaa'ilin abi hurayre tafsiirkaasidaasna waa u horreeyey min qaa'ilin ku qaa'ilo madkuurin lasoo sheegay xaggiisa ka ahaaday kaasi isagu waa mawquuf ee kuwanuu leeni waa musad waa wixii aan tahayn sidasamusurka wixii ku tacalluqsana weye waqad casa alhaadiya fi lmashhuuri ay walyucda ha la siiyo xukma rafci ha la siiyo naxwu qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisii isagoo ficil shaksi la yimi ka hadlaya qad casaa waa caasiyey alhaadiya rasuulkii ilaahay haadiga ahaa ayuu caasiyey wa macnaa saxaabi hadduu ficil afcaasha ka mida inuu macsiyo yahay rasuulka ilaahay lagu caasiyayo uu xukumo kaasna waxaa lagu looga dhigayaa marfuuc xukman sida xadiidkii markii habeenkii dhaweyd aan soo aragnay ee markaa man saayama yowma shaki faqad casaaba alqaasim maalintaa yowmu shakiga soomkiisii wuxuu ka dhigay saxaabigaas ninka la yimaadaa ma sooma inuu rasuulka ilaahay caasiyey taas buu kaba dhigay markaa taas iyo wixii la mida ee saxaabi uu xukum gaar ahaadee ama ficil gaar ahaadeed inuu macsiyey uu ku xukumo iyadna xukma rafci baa la siinaya filmashhuuri waa qowlka mashhuurka ee cinda ahlicilmi mashhuurka ku aweeye waa filmashhuuri waa qowlka mashhuurka cinda ahlicilmi mashhuurka ku aweeye waana qowlka dee aimada intooda badani ay jasmiyeen oo bacdigood baa iyadoo aan suurtagal inuu qawaacidii shareecadii waxyaalihii uu ka unu macsiyada ugu xukumay e, laakiin taasi waxay leeyihiin waa adugu qowl marfuudaba waa xukma rafci baa la siinaya marka waqad casaantii horey la socotaayo laa min madkuur lama socoto ee walyuxdaa la siiya xukma rafci qawli saxaabiya saxaabiga qowlkiisa isagoo ficil afcaal ka mida ka hadlaya ama shaksi faacilo oo ficil sameeyey markaa gaara qad casaa waa caasiyey alhaadiya rasuulki ilaahay adigii ahaa buu caasiyey waa fi mashhuuri sida mashhuurka kaasna xukma rafci baa la siinaya wahaakadaa yarfacuhu yabluqu bihi riwaayatan yanmihi waladii shabuh wahaakadaa saasoo kale waxa oo iyadna xukma rafci la siinayaa yarfacuhu wey waa ninkii taabicigaa ah, marka uu yidhaah isagoo saxaabi markuu soo gaadho hadal qaaday yarfacuhu waa kor yeelaya xadiidka yabluqu bihi waa gaadhsiinaya rasuulkii riwaayatan waa cibaarada isticmaalano saxiixana ku wada sugan riwaayatan yarwihi riwaayatan ydmihii waa nisbaynaya rasuulku uu nisbaynayey iyo waladikii shabuha umuuraha shabahaysa yarwihi oo kale bal dee waxaaba ku sugan sharaxa kale iyo yarwihi baa halkan ku sugan waladii shabuha bedelkeeda oo maxay tadnaa waanay amdilo kusoo marnayba kitaabkan saxiixa ahe kol waxaa dhacda taabicigu markuu saxaabigii sheego halku ka odhan laha qaala rasuulullahi sala allahu alayh wasalam iyo wax lamida ayunbuu isagoo saxaabigii sheegunbuu yarfacu odhanayaa matigii xadiidkana waa dhiganaya ama yabluqu bihi buu odhanaya isagoo matniga xadiidka markaa ku sheega sheegaya saxaabigiina uu magacaaban yahay ama riwaayatan buu odhanayaaba ama yanmiihi buu odhanayaa si sahl ibnu markaa abu xaasim sahl ibnu sacad markuu lahaalka gacanta la saaraya markuu kaba hadlayay saynu soo maray umuuraha caynkaasi waxay ka dhigan yihiin uun waa rasuulka ilaahay baa wax loo tiirinayo waa marfuuc umuurahaasna axaadiida caynkaasa ee sidaa lagu soo naqliyey waa axaadiid marfuuca taas weeye waladii shagunasa yarwihiyo wixii la mida ya'turuhiyo hadduu yidhaaho ayaa iyadna la mida oo tan shabbahaysa weeye wahaakadaa saasoo kale yarfacu yabluqu bi riwaayatan yadmihi iyo waladii shabuh buul marka wuxu uhi wakullu da madkuurka aynu soo marray dhammaantii min taabiciyin taabici xaggii markuu ka ahaaday mursalu min taabiciyin xaaluu ka ahaaday taabici xaggii mursalun mursal weeye oo macnaa haddii taabici uu yidhaha min asunati kada uu yidhaha maybal min asunati red ee waxa weeyaan dee uu yidhaahaba dee alfaadihii kaleaynu soo maray ee aynu intii aynu soo marro o dhan ba haddii taabici yidhaaho waa xadiid mursala horta oo saxaabigiisii ma joogo rafcina waa loo xukumaya qariino rafci ayuu wataa wakulu daa min taabiciyin mursal haddii aan kullu daa madkuurkii dhammaantii wada celinno oo wixii aynu soo marroo dhanba loo wada celiyo min asunnati ilaa huna min asunna iyada gooni buu usoo saaraya mid kalena uu ka soo saaraya haddii beydkan dee loo celiyana oo haddii taabicigii markii lasoo gaadho iyadoo saxaabigii la magacaabaya ruux un la yidhaahda iyadna dee waa sax bacdigood kuma fasire oo aba de alfiyada ciraaqiya sharaxyadeedsa kaba muuqato weeyaan isaa iyaga kuma fasireen oo markaa waxa weeyaan waa umuurahana haddii taabici marka la joogo la yidhaaho xadiidkaasi waa xadiid marfuuco mursalon wey marka wuxu uhi laa raabicun ka afraad maaha oo ka afraad isaga looma xukumayo marfuucnimo markaas kuw wada kaafraadi wuxuu ahaba dee tafsiiru man qad saxibaayo hadduu ninkii taabicigaa tafsiir la yimaado tafsiirkaasna ijtihaad aanu ku soo bixi karin ama samunusul ku tacalluqsan yahay isaga xukman rafci lama siinayo waa sidii maqaalkan inooguma sharxayo walow dee sharaxan cusub uu leeyahayba dee taas waa low isna xukman rafci waa leeyahy oo marfuuc mursalo uun weeye ee waxaa laga yaabaaba lafdigan raabic walo nusqooyinka ay ku wada sugan yihiinba inay de dee taas hibba dhacayoo macnaa ay ahaydba dee waxa weeyaan laa raabixun de waa rafcun markaa kullu da min taabiciyin mursalu rafcun jismun lahum walawalu cibaaradaasi adigu dee mala-un ama ixtimaalun waxa adigu inoogu sugan kaa afraadee tafsiru man qad saaxiba haddii u taabici ka soo fulo iyada inaan markaa marfuuc aanu noqonayn xagga mursala aanu noqonayna mawquufun lagu tirinayo marka jasmu lahum kaasna waa waxa ay gooyeen ay majzumu lahum iyo kaasi waa waxa ay culimmadu gooyeen oo khilaaf aanu kuma sugnaynba walawalu ka hore ka horena waa mina sunna marka uu yidhaaho taabicigu saxaxa wuxuu saxiix yeelay fiihi fiigiisa annawowiyu imaamkii nawowi alwaqfa mawquuf buu saxiix yeelay oo marka uu nin saxaabi uu mina sunnati kada yidhaha waataynu soo marray laakiin taabici hadduu yidhaha mina sunnati kada ee sunnaha kolkolbay sunnat albaled ba u isticmaalaan sunat alcumarayn abibakar iyo cumar iyana waa isticmaalaan ama sunat alkhulafaa marka iyada intaa loo isticmaalaa saxaabi u isticmaalaa baciid bay ahayd ee sharcina waa caddaynayay rasuulka ilaaha sunadiisu mutabax oo ahaan oo waajibkaa un baanu ujeeday ee taabici hadduu mina sunati kada yidhaaho iyada waxa weeye imaam nawowi wuxuu saxiix yeelay in mawquufun laga dhigayo ee marfuuc laga dhigayo intaasuu sunat dee khulafaa uga jeedeen taas ba u jeedo marka wuxu uhi walfarqu farqi fiihi kan fiigiisa oo marka min asunati uu saxaabi yidhaahiyo min asunati markuu taabici yidhaaho dee farqigan lagu kala farqinayo ta aan soo sheegnaya oo midna ixtimaalkaas cid kale inuu ujeedaa fog yahay kana ixtimaalkan iska jiro ay isticmaaleenna farqigu fiihi waadixu mid cad weeyo laa yakfaa ma qarsoono macnaa waxaa dee kan aan marfuuc mursala looga dhigin ee mawquufun looga dhigay ixtimaalkan weyn baa jira weeye walawalu kooro min asunati kada صaxaaxa wuxuu saxiix yeelay fiihi annawowiyu alwaqfa waqfiguu saxiix yeelay والفرق فيه markaa kaas dee marka midna sunati saxaabigaan midna sunati taabicigaan midna laga dhigay mid marfuuc midna aan laga dhigina farqiga udhaxeeyaana waadix midcad weeyo laa yakfaan qarsoonanay allah subxana wa taala سيدنا ومولانا محمد نبي النبي وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا marfuucii iyo bal waxyaalihii la xukum ahaa ayaan shalay noo soo haynay ama casharkii shalay u ahaa labadii bayd ee ugu dambeeyeyna waxaa adigu imakaa leeyahay bal beydka dhexe ama beydka hore ku yar yar celiba kale waktiguna iska yar celili buu ahaa waana dee meel iska yar <laughs> kolley yar baahan baaxna iska jirta ama ama daahirkeeda kolkol meel qaarka iyo siu shaarixu ku fasirayo laga yaaba inaan lagu waafaqeen wa daa min taabiciyin mursalu laa raabicun jasmun lahum walawalu waxaynu soo aragnay horta dhowr oo walyucda xukma rafci fi sawaabi halkaa laga soo bilaabo wuxuu noo soo sheegay marka hore haddii saxaabidhaa min asunna saxaabi uu leeyahay min asunati kada taasi mid bay ahayd aan tirmisi dabcadiisa dhicinna wakadaa umirnaa wakadaa kunaa naraa oo marka uu saxaabi yidhaaho umirnaa bikada ama nuhiynaa can kada ama kunaa naraa ama nafcalu calaa cahdi fii cahdi nabiyi sala allahu calayh wasalam kada taasna bayd buu ku sheegay oo iyadna khilaafkii ku sugnaa soo ogaanay wama ataa wamiluhu bira'yi laa yuqaaluna isna bayd waa bayd baa ahaa waana dee nooc saddexaad oo isna xagga xukunka marfuucka ah waxaana uu haddana ku xigsiiyey wahaakada tafsiru man qad saxiba bisababi nusuuli oo saxaabi markuu sabab nusuul ka warramayo ama tafsiirkiisana aan ijtihaad lagu ogaan karayna isna waxyaalaha xukma rafci leh ayuu inoogu sheegay haddaan eegno tira xagga tira ahaan isu raacaynana min asunati markaan mid ka tirno min asunati kada saxaabi markuu yidhaah umirna bikada iyo nuhina can kada iyo kunaa nara calaa cahdi nabiyi sala allahu alayh wasalam kada ama idaafa la-aan ah mid ka soo qaadno wamaa ataa mitluu bira'yi laa yuqaalna mid ka soo qaadno wahaakada tafsiiru man qad saxiba waxay noqonaysaa anwaacdan uu inoo sheegay kii afraad bay noqonaysaa ee markaa xukma rafci laba siinayey markaa wuxuu yihi sheekhu wa kullu madkuurkaa dhammaantii oo daadanna waxaan u celin kara oo madkuur ahaan waxaa lasoo sheegay kasoo bilowba min asunnati oo min saxaabiyin halkii uu lahaa ilaa laga soo gaadhayo wahaakadaa yarfacu yabluqu bihi intaasoo dhammiba oo waxyaalo xukmun marfuuc lahaa markaa madkuurka makaa lasoo sheegay dhammaantii min taabiciyin min taabiciyin taabici xaggii markuu ka ahaaday ee uu taabici ka soo fulo mursalun mursal baa uu noqonayaa oo macnaa waa marfuuci uun xukma rafcina waa leeyahay laakiin dee irsaal baa jira oo mursalka inoo dambeeya ayuu ahaanayaa waxa weeyaan waa marfuuc mursala ayuunbuu noqonayaa taas wey waxaa kaloo adigu markaa ixtimaaliba wa kullu daa in looga celiyo beytkan ugu dambeeye waxa ku sugan oo alfaadaha beydka inoogu dambeeye ku sugnaa haddii taabici yidhaaho markuu saxaabigii laakiin sheegay halkuu ka odhan lahaba qaala rasuulu rasuulullahi sala allahu calayh wasalam iyo wax lamida uun uu yidhaa yarfacuhu ama uu yidhaa yabluqu bihi ama uu yidhaa riwaayatan ama uu yidhaa yanmiihi ama wixii lamida sida yactiruhu iyo yarwihiyo uu yidhaaho dee waa xadiid marfuucun buu ahaa oo waxay la mid ahayd isagoo markii uu saxaabigiis sheegay yidhi uun sidee xadiidkii u jirtay saxaabigii ama samictu ha idhaha ama nebiy ha idhaha ama qaala qaala rasuulullahi sala allahu alay wasalam ha idhaha rasuulkii ilaahayna hadal qaadoo sheega oo qowlkiisi yahay caddeeyay ayuunbay taasi la mid taho waa marfuuc oo markaa ka in dee loo celiyo daadan oo beydkan ugu dambeeya waxaa ku sugan loo celiyaana iyadna waa ixtimaalba ama lagu fasiro oo markaa la yidhaha kullu daa kan dhammaanta waa alfaadahan iminka beydka ka horeeya ku sheegan dhammaantoodba ama madkuurkaas dee hore lagu sheegay min taabiciyin taabici xaggii marku ka ahaado oo waa maxay tan taabici markuu xaggiisa ka ahaanaya markii taabicigii la soo gaadhay xadiidka sanadkiisii taabicigii lasoo gaadhay iyadoon saxaabigiiba la sheegin oo taabicigii u meesha ka joogo uu yahay ayaa la yidhi yarfacuhu taabicigiibaa markaa kor yeerayay noqon ama yabluqu bih ama riwaayatan ama yanmiihi baa la yidhi waana saxaabigiina lama sheegin marka mursalu mursal weeye waa marfuuc sax isagana rafcu waa loo xukumayaae laakiin kol haddaan saxaabigii magacownayn waxaad fogaane taabicigii yahay taabicigii markii la soo gaadhayna alfaadan lala yimi iyada markaa wuxuu noqonayaa marfuuc mursala ayuu noqonayaa marfuuc mursala ayuu noqonayaaba marka taasna iyada dee waa ixtimaalba eh, bal waxaan ku daysanaynaa ixtimaalka hore alfaadii guud ahaan baan ku daysanaynaa alfaadii guud ahaan oo markaa waxaan odhanaya wakulu markaa madkuurkaa dhammaantay min asunati ka bilow wuxunbuu markaa kasoo reebreebi doonaa ilaa yarfacu laga soo gaadhayo madkuurkaa dhammaantii min taabiciyin taabici xaggii xaaluu ka ahaaday uu taabici ka soo fulayo ta ugu dambaysana waa marka taabiciga la sheegay yarfacu la odhanayo mursalu mursal weeye oo waxaa lagu magacaabaya un isna waa marfuuc buu xaggii xukum ka yahay ee laakiin kol haddaan saxaabigii kii alfaadahan isticmaalay aanu ahaynba mursal ayuu noqonayaa oo waxa weeyaan mursal buu noqon sharaxana waxaa yeelan laa yucdaa xukma rafci n haddii mursal laga cabiray mursalku wuxuu ahaa xadiidka marfuucoo saxaabigiisii ama taabici kor yeelay oo xukma rafci waa lahaa oo cibaarada sharaxa taale laa yucda xukma rafci iyadu maaha cibaaro daahira ama dee cibaaro shullay toosnaanaysa ma aha marka allaa raabicun halkan wax buu soo reebay oo muxuu idhi hadda dee maaha xukma rafci dee laba bedelayo de imakama waa meesha taxriif baa dhacaye jidadu suma dee waxaan hadalkan markaa aan sabab noqonayn baan leenahay oo xukma rabci lama siinayo irsaalka mursalnimadan loo xukumay waa xukma rabci baa la siiyey waxa weeyaan dee musnad baanu ahayn sanadkiisu dhan yahay haddaba laa raabicun ka hore aan ahayn oo kii hore markaa waxa weeyaan kullu daa kaa dhammaantay ama madkuur kaa dhammaantay oo min taabiciyin ka mursal wey laa raabicun ka afraad mooyaan ka afraadna markaa muxuu ahaa dee haddaan si aan markii dhawadi soo tiriya u tirino oon kuwa qaarkoodna beydka aan inaga inaga maqanna wixii ku sugnaa o qayb ka soo qaadno ama wa fii tasriixi bicilmihi in kaana laa yakfaana beydka labaad unbuu ku xidhan yahay wahaakadaa tafsiiru maqad saxiiba weeyaan oo markaa waxay dee ku soo jira waxyaalihii hore saxaabi marka uu axaadiis uu markaa meesa uu nuzuul sheego ama tafsiirkiisani ijtihaad aanu ku iman karin xukma rafci baa la siinayay marfuuc buu ahaa xadiid musnaduu noqonayay haddaba nin taabicii haddii uu sababunusuul ka warramayo ama uu yidhaha aayaddan sababunusuulkeedu waxaasuu ahaa uu yidhaa ama tafsiirkiisu aanu ijtihaad ku iman karin markaasa shaalixu u soo dhigtay marka kaa laga soo reebo waxaa markaa macnuu noqonaya marfuuc lagama dhigayo kaa oo xukma rafci lama siinayo oo la mid maaha markaas waxay markuu sababunusuul kaba warramay laakiin dee taasna waxa weeyaan kala qaad saasi aimadu may kala qaadin oo waxa weeyaan haddii uu saxaabi taabicigii dawinusuul ka warramayo intuu sabab sheego waxaana aanu dee ixtimaal iyo waxyaalo ahayn wax tafsiir kale un lagu tirin karo ee wax dhacay markaa dabadeedna ay aayaddu soo degtay oo kale dee waxa weeyaan isna mursal un inuu noqdo mooyaane xagga xukunka marfuucun buu ku ahaa ee bal markaa waxa weeye shaarixu waa suu soo dhigtay helaa raabic markaa sharaxan kale imaka adugu dee kitaabka sharaxadiisaba cusubba isagoo dee isna dabcadiisa san unbaa dhacdo cibaarada jisman iyo jisman unbaa farqo yar dhexee taasna xagga ceraabeed wax farqi ma jiro tafaawut ma jire raabican oo saa shaarixuna u ku fasiray ayuu shaarixay macnahaas inuu markaa macnaha meesha leekeen noqonayo ah dee in soo reebka laga soo reebo markaa tafsiir